alxamdu lilaahi رب alcaalamiin w sala allahu calaa muxamadi wacalaa aali muxamed wa sallama tasliiman kasiira waxaynu ku soo jiray suuratu aali cimraan baynu ku soo jirray waxaynu ka bilaabaynaa in sha allahu tacaala aayadda siddeed iyo tobnaad ee min suurati aali cimraan allah waxau yidhi shahida allahu anahu laa ilaaha ilaa huwa waalmalaa'ikatu wa ulu lcilmi qaa'iman bilqist laa ilaaha ilaa huwa alcasiizu alxakiim aayaddan culammadu waxay ka qaataan fawaa'id badan waxay yidhaahdaan culammadu waxaa aayadda ku sugan acdamu shaahidin wa acdamu mashhuudin bihi wa acdamu shahaada shaahidkii ugu weynaa iyo shahaadadii ugu weynayd iyo wax laga markhaati kaco tii ugu weynay acdamu shaahid waa allah shahida allahu anahu laa ilaaha ilaa hu acdamu shahaadana waa shahaadada yacni markaa allah ka markhaati kacayo iyo malaa'igta iyo ululcilmiguba ay ka markhaati kacayaan oo tawxiidka ay ka markhaati kacayaan acdamu mashhuudin bihi wax laga markhaati kaco waxa ugu weyna waa tawxiidka shahid allaahu annahu laa ilaaha ilaa hu wa acdamu mashhuudin bih aayadda waxaa kaloo laga qaataa ulul cilmigu cidda cilmiga u saaxiibka ah fadligooda waa laga qaataa fadlulcilmi waa laga qaadanaya ulul cilmigu wuxuu koobayaa dad kala tagan rasuulladii nebiyadii sidiiqiintii mu'miniintii yacni markaa waxa weeye waa soo gelayaan marka ciddii cilmi u saaxiib oo dhan baa soo gelaysa calaa ikhtilaafi maraatibihim martaba waaxida cilmigu ma aha cilmigu waa maraatib iyo darajaad yacni bacdigoodba ka koreeyaan bacdiga kale oo cilmiga rasuullada iyo cilmiga nebiyada kale aan rasuullada ahayni dee waa kala badan yahay waa kala miisaan badan yahay cilmiga ululcasmigu waa kasii miisaan badan yahay wahaakada yacni fadligana waa kala weyn yihiin culammada kale aan markaa nebiyada ahayn iyaga laftoodu waa calaa maraatib oo waxa weeye yacni culammadii waxaa ka mida saxaaba ka mida a'imma ka mida yacni markaa culamo kaleoo ka sokaysa ayaa ka mida culammadu waa calaa darajaat wa maraatib laakiin cumuuman waxaa laga qaadanayaa fadlu sida looga qaadanaya waxay tahay shahaadadii ilaahay iyo shahaadadii malaa'igta waxaa lagu saddexeeyey shahaadada ululcilmiga isku wada qaado taasina waxay tilmaamaysaa shahaadadoodu inay muctabaro tahay bay tilmaamaysaa waxay kaloo tilmaamaysaa fadligooda maadaama yacni lagu saddexeeyey shahaadadii ilaahay iyo shahaadadii malaa'igtaba lagu saddexeeyey yacni fadligoodana waa tilmaamaysaa shahaadadoodu inay muctabaro tahayna waa tilmaamaysaa shahaadadooda la aqbalayo taana waa tilmaamaysaa waxaa kaloo aayadda ku sugan tawxiidka allah markii looga markhaati kacay allahna caddeeyey malaa'igta iyo ululcilmiguna ka markhaati kaceen waxay kaloo ka markhaati kaceen allah inuu cadaalad ku sugan yahay qaa'iman bilqasd ahlucilmiga qaarkood waxay yidhaahdeen shahida allahu annahu laa ilaaha ilaa huu waa yacni madaxi ilaahay la ammaanaayo waa kamaalu daatihi baa lagu sifaynaya daatadiisu inay kaamilo tahay qaa'iman bilqisina waa kamaalu sifaatih ama kamaalu afcaalih ilaahay sifaatkiisa iyo afcaashiisu inay kaamil yihiin yani marka ayay tilmaamaysa marka qaa'iman bilqisti waxay ku jirtaa fii xayizi shahaada laba shay buu markaa ilaahay ka yani ilaahay caddeeyey malaa'igta iyo ululcilmiguna ka markhaati kaceen waa waxdaaniyada iyo alqiyaam bilqisti ama qiyaam bilcadl yacni marka waxdaaniyada ilaahay iyo allah markaa inuu cadaalad yacni ku qumaayo cadaalad ku sugan yahay taasna waxa weeyaan culammadu waa tilmaameen aayadda sababunuzuul waa la sheegay laakiin sababunuzuulku ma sugnaa fadliga cilmiga adilo badan baa ku soo aroortay marka aayaadka loo deliishaday ka mid tahay alcalaamatu ibnuqayim kitaabkiisa la yidhaahdo miftaaxu daari sacaada kitaabu lcilmi aad buu ugu dheeraadaa fadaa'isha cilmiga iyo manaaqibta cilmiga markuu ka hadlaayo yacnii aada iyo aad buu ugu dheeraadaa caadada ibnuqayim waxay ahayd istidlaalka inuu farabadiyo waata uu yidhaahdo xaafid ibnu xajar mowdic ka mida fatxulbaariga yacni waqad ataala ibnulqayim fi listidlaali lihadihi almas'ala ka caadati alcalaamatu ibnulqayim waa ku dheeraaday daliishadka mas'alada uu wax u deliishanayo mas'ale markaa uu ka hadlaayey sidii caadadiisuba ay ahayd inuu istidlaalada ku dheeraado oo deliillo fara badan inuu u soo arooriyo oo isku dayo waatuu markaa kitaabkiisa iclaamu lmuwaqiciinka markuu sadu daraa'ica ka hadlaayo sagaal iyo sagaashan daliil buu soo aroorinayaa waa min alkitaab waasunna uu ka soo aroorinaayo waa sagaal iyo sagaashan daliilka koowaad ka labaad ka saddexaad ilaa uu sagaal iyo sagaashan gaadhsiiyo yacni marka ilaa sagaal iyo sagaashan uu gaadhsiiyo ibtaalul xiyalka markuu ka hadlayo xeeladaha burintiisa yacni xeeladaha markaa xaaraan lagu xalaalinayo ama xalaal lagu xaaraantinimaynayo xeeladaha caynkaasa markuu ibdaalinayo istidlaalka aad buu ku dheeraaday ilaa uu markaa waxa weeye yacni laba boqol ku dhoweeyey waa yahay aayadda ka dambaysa ina addiina cinda allaahi alislaam yacni diinka laga raallidayo ee la aqbalayo allah agtiisa waa islaamnimada islaamkaana waxaa u asale tawxiid baa u asala alislaam waxaa looga jeedaa waa diinkii rasuulladoo dhan lala soo diray alislaam bilmacna alcaam ayay u dhacaysaa alislaam bilmacna alkhaas waxaa kale jira alislaamu bilmacna alcaam iyo alislaamu bilmacna alkhaas alislaamu bilmacna alcaam wuxuu noqonayaa eh, sharciga uu ilaahay la soo diray yacni marka rasuullada iyo nebiyadoo dhan waxay noqonayaa islaam islaam buu noqonaya rabbanaa wajcalnaa muslimayni laka wa min duriyatina ummatan muslimatan yacni markaa uu odhanaayo nebi ibraahim iyo nebi ismaaciil ay ku ducaysanayaan ilaahw laba muslim naga yeel yacnii laba adiga kuu hoggaansan naga yeel oo sharcigaaga u hoggaansan oo adiga keligaa ku caabudaaya tafiirtayada wax ka midana waxaad ka yeeshaa ummad muslimada ka yeel marka islaamnimadu kuma gaar ahaa yacni markaa sharciga nebi maxamed oo keliya kuma gaar ahaa laakiin alislaam bilmacna alcaam waxaa soo gelaya waa diintii nebiyadoo dhan waayo nebiyadu isku diin bay ahaayeen dhammaanna tawxiid baa lala soo wada diray bacdu sharaa'ic bay ku kala duwanaayeen ashyaa sharaa'icda ka mid ah wamaa arsalnaa min qablika min rasuulin ilaa nuuxii ilayhi annahu laa ilaaha ilaa ana faacbuduun rasuul kastaba tawxiidkaasaa lala soo diray waatuu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam inna macaashira alambiyaa ikhwatu callaatin waxaanu nahay walaalo waxaanu ka dhigannahay sidii walaalo isku aabba ah oo kala hooyo oo kale ayaannu ka dhigannahay ururka nebiyada ayaan soo gaar yeelayaa diinunaa waaxid diintayadu waa mid qurau nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam oo diin keliyaannu ku sugannahay adyaan kala duwan ama diino kala duwan nebiyadu kuma sugnayn laakiin bacdu sharaa'ic baa axkaamta xaggeeda ay ku kala duwanaayeen yacni dhammaan yani markaa nebiyadu isku diin bay ahaayeen sharaca lakum min addiini maa wasaa bihi nuuxan waaladii awxaynaa ilayka wamaa wasaynaa bihi ibraahiima wa muusa wa ciisa an aqiimuu diina walaa tatafaraquu fiih waxaa laga tilmaamayaa dhammaan diinkaa inay ku sugnaayeen saas aawadeed buu allah u yidhi an ittabic millata ibraahiim millada ibraahim raaca waayo millada ibraahim iyo millada nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam waa milla waaxida marka ina addiina cinda allahi alislaam laakiin alislaam bilmacna alkhaas islaam marka macnaha khaaskaa looga jeedo yacni marka waxaa laga tilmaamayaa yacni shareecada ugu dambaysay ee nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam lala soo diray ayaa laga tilmaamaya oo markii nebi maxamed lasoo diray dabadeed sharci aan ahayn ka nebi maxamed lagu soo rogay in allah lagu caabudo la aqbali maayo waman yabtagi kayra alislaami diinan falan yuqbala minh yacnii ku kastoo diin ka raadiya islaamnimo ee shay aan ahayn laga aqbali maayo aakhirana waa khasaaraya allah waxa uu yidhi shahid allaahu annahu laa ilaaha ilaa hu shahid allaahu allah wuxuu caddeeyey shahida macaani kala duwan bay culammadu ku fasiraan shahida bimacnaa bayana yacni aclama alzama yacni marka waxa weeye ilaahay waa waa caddeeyey waa ogeysiiyey waa laasimiyo shay waajiba ayuu ka dhigay sidaa in la caqiideeyo la rumeeyo macaanida dhammaan waa koobsanaysa shahid allaahu ilaahay wuxuu qiray bimacnaa caddeeyey bayana likhalqihi biddalaa'ili walaayaat khalqigiisa wuxuu u caddeeyey biddalaa'ili daliilada ugu caddeeyey iyo wal aayaati aayadaha waxaa soo gelayaa yacni aayaadka sharciga iyo aayaadka kowniga iyo daliilada caqliga iyo daliilada samciga intuba waa soo gelayaan adilada kowniga ee makhluuqaadku aayaat weeye ina fii dalika laaaya ina fii dalika la aayaat qur'aanka waata ku badan marka waxa weeye dalaa-isha iyo aayaadkaba waa ugu caddeeyey annahu ay ana shana in arrinku damiirkaasi waa damiiru sha'ni shanigiiyo xaalku u noqonaya saas aawadeed ashhadu an laa ilaaha ila allaahu marka la odhanayo antaasi waa tii markaa yacni markaa damiiru sha'niga qaadanaysay weeye annahu baa la odhanayaa yacni markaa ianna sha'na arrinku saasu u dhacaya hatay sheegaan markaysagaa inaan dee carabiyada un bartay oo aan cilmiga shareecada kale aqoon u lahayn nugto ahaan baa la ysaga sheegaaye ayaa aabbihii oo sakaraadaya u soo galay markaasaa dabeedna wuxu uhi yaa abati qul ashhadu an laa ilaaha ila allaahu talqiintii samee buu isleeyihi qul ashhadu an laa ilaaha ila allaahu wain shi'ta faqul ashhadu anna laa ilaaha ila allaahu fa kilaahuma ajaazahu siibaweyhi aabbo waxaad tidhaahdaa ashhadu an laa ilaaha ila allah haddaad doontona waxaad tidhahdaa ashhadu anna laa ilaaha ila allaahu waayo siibaweyhi baa labadaba banneeyey in annada markaa la shado iyo inaan la shadin la khafiifiyo marka anto calaa kulli xaal waa mukhafafa min ahaqiila marka damiirku wuxuu noqonaya damiiru shani annahu ay ana shana laa ilaaha ilaa huwa ay laa macbuuda fi lwujuudi bixaqin ilaa hu yacni mid marka la caabudo oo xaq lagu caabudaa ma jiro oo jiritaanka kuma sugnaa ilaa huwa allah mooyaane allahoo keliya xaq lagu caabudaa marka khabarkii wuxuu noqonayaa kownka caamka ah shilwujuudi ayuu noqonayaa bixaqinna macbuud bay ku tacalluqaysaa laa macbuuda bixaqin fi lwujuudi ilaa huu mid xaq lagu caabudaa jiritaanka kuma sugna ilaa huwa allah mooyaane allah oo keliya ayaa xaq lagu caabudaa alistisnaau bacda anafyi isbaatun yacnii istinaaga istisna waxaa la yidhahdaa ilaadan baa la yidhaahdaa istisne adawaadka kale la walaalkaana istisne waa lagu itlaaqaa iyada laakiin ummulbaab ah ummulbaabka iyada ah marka alistisnaau bacda nafyi isbaatun haddii hadal markaa la nafiyey oo adawaadkii nafyigu galeen haddii wax laga soo reebo waxa la soo reebay waxay noqonayaan musbat ayay noqonayaan marka ilaa huwa allah waxaa laga saarayaa yacni laada isimkeeda iyo markaa xukunkeedaba waa laga saaraya oo bimacnaa waxaa macnuhu u dhacayaa ilaa huwa allah isagu wuxuu yahay macbuudka xaq lagu caabudo ayuu yahay marka waxa weeye nafyigii waa laga saarayaa waxaa loo saarayaa lidkiisa oo isbaata loo saaraya waata qaacidahaan ay yidhahdaan culammadu alistinaau bacda annafyi isbaatun shay la diiday oo la nafiyey waxa laga soo reebaa wuxuu noqonayaa musbat wax la sugay buu noqonayaa wax la sugay ayuu noqonayaa marka laada waa laga bixinayaa yacni xukunkeeda yacni markaa waa laga saarayaa oo waxa weeye lidkiisaa loo saarayaa lidkiisa ayaa loo saarayaa marka macnuhu wuxuu u dhacayaa allah oo keliya xaq lagu caabudaa walmalaa'ikatu ay washahida bidaalika sidaa u xaqiray oo ka markhaati kacay almalaa'ikatu malaa'igta bidaalika tawxiidkaasay noqonaysaa waxay ku qireen oo ku markhaati kaceen biliqraari qirisay qireen malaa'igtuna wa ululcilmi kuwa cilmiga u saaxiibkiina way qireen iyaguna wa min alambiyaa'i waalmu'miniina oo nebiye iyo mu'miniinba ahaaday ka mid ahaaday odhan maysi yani waxay noqonaysaa markaa halad bay noqonaysaa haddaad minta tabciid u fasirto waxay noqonaysaa khalad bay noqonaysaa oo waxaa ka dhalanaysa dee nebiyada qaarkood inaynay markaa iyagu ka markhaati kicin baa ka imanaysa haddaad tabciid u fasirto marka mintu waa inay bayaaniye tahay inay bayaaniye tahay wa ululcilmi kuwa cilmiga u saaxiibkiina waa qireen oo waa ka markhaati kaceen tawxiidkaas min alambiyaa'i xaalay nebiye yihiin waalmu'miniina iyo mu'miniin ay yihiin ay nebiye iyo mu'miniin ku bayaansan yihiin waxay iyaguna ku qireen bilictiqaadi wallafdi caqiide ay caqiideeyeen oo rumeeyeen iyo wallafdi ku dhawaaqay ku dhawaaqeen yacni markaa ayay iyaguna yacni ku qireen wakada yacni markaa cibaadada allah keliga ay caabudeenna ficil ahaan inay ula yimaadeen tawxiidkii oo allah keligii caabudeenna waa soo gelaysaa laakiin ictiqaadkiiyo lafdiga ayuu sheikhu inoo sheegay qaa'iman bilqisdi qaa'iman waa xaal laakiin culammadu waxay isku qabteen ma lafdujaalaha faacilka ah shahid allaahu miyaa laga xaalaynayaa oo waxaa la odhanayaa allah wuxuu caddeeyey qaa'iman bilqisti xaaluu yahay wuxuu caddeeyey annahu laa ilaaha ilaa huu ma saasaa la odhanaya mise damiirka munfasilkee ilaada dabadeed dhacay baa laga xaalaynayaa calaa qowlayni culammadu laba qowl bay taa ka leeyihiin laakiin muctamadka saxiixa waxa weeye ilaa huwa damiirka munfasilkee ilaada dabadeed dhacay in laga xaalaynayo ayaa markaa saxan sidaas ayaa markaa yacni saxiix oo sawaab ah culamo badanna ay arjaxeen sababta loo arjaxay waxay tahay waa si ay u soo gasho qaa'iman bilqisti fii xayizi shahaada yacnii markhaatiga laga markhaati kacay si ay ugu guda jirto oo ay noqonayso laba shay in laga markhaati kacay labada shay waa maxay alwaxdaaniya iyo walqiyaam bilqisti waaxidnimada ilaahay uu ilaahay markaa ilaahnimada xaqaa la keliyoobay iyo qiyaam bilqisti inuu cadaalad ku sugan yaho cadaalad ku kacaayo labada shayba si ay u noqdaan waxa laga markhaati kacayo shahaadadu ku dhacayso yacni markaa taasaa fiican haddii kale waxay noqonaysaa shay keliya in laga markhaati kacay marka alqiyaam bilqisti si ay u soo guda gasho fii xayisi shahaada sawaabku waxay tahay damiirka munfasilkee ilaada dabadeed dhacay ilaa huwa huwada in laga xaalaynaayo allah waxay u sugnaaday tawxiidkaasi u sugnaado tafarada biluluuhiyati alxaqa ilaahnimada xaqa ah wuxuu allah la keliyoobay qaa'iman bilqisti xaalu ahaaday mid markaa ku sugan cadaalad mid ku sugan xaaluu yahay qaa'iman mid markaa ku kacaya xaaluu yaho ku sugan bitadbiiri masnuucaati makhluuqaadkiisa inuu maamulaayo wa nasbuhu nasbada la nasbiyey oo la kordhigay qaa'iman cala alxaali xaal baa lagu kordhigay oo wuxuu noqonayaa yacni markaa isimkani inuu yahay isim mansuuba oo xaal ah inuu yahay waalcaamilu fiiha xaalkaa waxa ku camalfalay xaal yudakar wayuannas sidaas aawadeed buu fiiha uu yidhi fiihina waa odhan kari lahaa yacnii xaalun iyo xaalatun labadaba waa la yidhaahdaa laakiin iyadoo aan tacda la raacin oo wal xaalu la yidhi ayaa haddana mu'anas inay tahay loola dhaqmi karaa shaacirkii waa ki yidhi idaa acjabadka xaalun min imri'in ida acjabadka acjabaka ma odhan ida acjabadka xaalun min imri'in yacni hadduu markaa shaksi xaal yacni xaggiisa ka ahaaday uu ku yaabgeliyo fadacahu wawaakil amrahu walayaaliya marka waxa weeye taaniiskaa badan saas aawadeed buu fiiha uu yidhi waalcaamilu fiiha xaalka waxa ku camal camalfalaya macna aljumlati jumlada macnaheeda weeye xaalku wuxuu u baahan yahay laba shay caamilulxaal iyo saaxibulxaal caamilulxaal waa maxay waa waxa nasbadan keensanaya waayo nasbadii waa inuu caamil keensadaa ama ficil ha noqdo ama wax markaa shibhu ficilin marka ah ha noqdo ama wax raa'ixatulficli leh ha noqdee waa inuu wax markaa nasbada keensanaya waa inuu jiraa caamilulxaal baa la yidhaahdaa waa xaalka wixii ku camal falayey saaxibulxaalkuna waa halka laga xaalaynaayo marka caamilulxaalku waa macna aljumla jumladan laa ilaaha ilaa huwa macnaheeda macnaheedu waa maxay tafarada biluluuhiyati alxaqa wuxuu allah la keliyoobay ilaahnimada xaqa ah ayuu keli la noqday macnihii waa kaa marka macnahaasaa ku camalfalaya markaa dabeedna tafarada ayuu kugu soo dhoweeyey inuu ilaahay keli noqday waa caamilulxaalkii saaxibulxaalkuna waa maxay waa mawdica laga xaalaynayo inaga nidhi huwa laga xaalaynaya qodada kalena waxay yidhaahdeen allahu baa laga xaalaynaya caamlulxaalkuna waa kaa qaacid ahaan waxay yidhaahdaan alxaalu wasfun lisaaxibihi qaydun licaamilih xaalku wuxuu sifo u yahay lisaaxibihi saaxibulxaalka qaydun licaamilihi wuxuu sharti u yahay caamilulxaalka xaalka waxaa ku camalfalayana sharti ahaan buu u faa'iidaynayaa oo markaa qayd buu u noqonayaa marka ay tafarada waa keli noqday allah oo ilaahinimada xaqa ah buu la keli noqday qaa'iman xaaluu ahaaday mid ku kacaayo bilqisti cadaalad ku kacaayo uu yaho cadaalad ku sugan bilqistina waxaa loo jeedaa bilcadli cadaalad laa ilaaha ilaa huu mid la caabudaa xaq ma aha allah mooyaane ama mid xaq lagu caabudaa ma jiro ilaa huwa allah mooyaane kararahu ta'kiidan waa soo celceliyey oo mar labaad baa haddana allah sheegay tawxiidkii ta'kiidan adkaynoo adkaynayo daraaddeed ta'kiid iyo tawkiid iyo taakiid waa saddex luqo ta'kiid iyo taakiid iyo tawkiid waa saddex luqoo kelmaddan ku sugan waxaase ugu fasaaxo badan tawkiid baa ugu fasaaxo badan liwuruudihi fi lqur'aan yacni walaa tanqudu alaymaana bacda tawkiidiha marka ta'kiidan adkayn la adkaynayo daraaddeed ayuu soo celceliyey alcasiizu allah waa ka casiiska ah waxaa kuu bannaan huwada inaad ka beddeshaa kuu bannaan oo macnuhu u dhacaayo laa ilaaha ilaa huwa laa ilaaha ila alcasiizu mid xaq lagu caabudaa ma jiro ila alcasiizu ilaaha casiiska ah mooyaane oo huwada laga bedelo wejiga labaad waxay tahay in mubtade loo qadaro mubtadaha la qadaraya wuxuu noqonayaa huwaad qadaraysa ma hata joogta huwa kale ayaad qadari oo mubtada ah huwa allah alcasiisu waa ka haalibkaan laga haalib noqon wax la midina aanu jirin oo maa laga sifeeyo huwada joogta waxaan looga sifaynayn waxaa la yidhaahdaa addamiiru laa yuncatu walaa yuncatu bihi damiir lama sifeeyo oo sifo iyo mawsuuf midna damiir ma noqdo la sifeeye iyo lagu sifeeye midna damiirku ma noqdo maadaamay caynkaas tahay siday jamaahiiru nuxaati ay mareen khilaafan lilkisaa'iyi inta kaleo dhani ay mareen damiir lama sifayn karo saas aawadeed mubtade waa in loo qadaraa oo la yidhaahdaa alcasiizu ay huwa alcasiiz ilaahay waa ka casiiskaa weeye waa yahay waa tii qaacidadaas si loo dabdiyo laba bayd markaa wadaadkii faasi ku cabiri jiray admartu fi lqalbi hawa shaadinin yacni markaa waxaan ku qariyey buu yihi qalbiga waxaan ku idmaariyey hawa shaadinin shaadin jacaylkaan jeclahay baan qalbiga ku qariyey qaacidaduu doonaya in lagu xasuusto uga dan wuxuu yidhi admartu fii qalbi hawa shaadinin mushtaqilun binaxwi laa yunsifu wasaftu maa admartu yowman lahu faqaala lii almudmaru laa yuusafu yacni maalin baan u sifeeyey buu yihi waxaan qalbiga ku qariyey baan maalin u sifeeyey buui markaasaa yacni wuxuu yidhi nin naxwo ku mashquulay insaaf samayn maayee maalintan u sifeeyey waxaan qalbiga ku qariyey oo ku idmaariyey damiirkiibuu ku ishaarayaa ayuu igu yidhi markaysagaa markaa almudmaru laa yuusafu mudmar lama sifeeyo qaacidadaa lagu dabdinayaa ee lagu xasuusanayaa waxaa looga jeedaa yacni markaas si loogu xasuustaa looga jeedaa alcasiizu ay huwa alcasiizu ilaahay waa ka casiiskae haalibkaan laga haalib noqon wax la midina aanu jirin fii mulkihi mulkigiisa casiiska ku ah ee ku haalibka ah waana ka wax la mida aanu jirin alxakiimu waa ka xikmadda badan fii suncihi waxa uu samaynaayo iyo waxa uu odhanaayo iyo waxa uu sharciyeynayo mid walba cumuumka fiican oo aan sunciga lagu gaaryeelin aan sunciga lagu gaaryeelin allah waxa uu yidhi ina addiina cinda allaahi alislaam ina addiina diinka almardiya laga raallida yahay cinda allaahi allah agtiisa huwa alislaamu waa islaamnimada laqbada carabka waa marinae yacni cibaaradii jalaalaynka ayaynu akhrinaynaa oo ku dhex jirta ayaynu ku dhex akhrinaynaa marka wuxuu qadaray almardiya sifa ayuu qadaray sifadaasaana yacni markaa cinda allaahi yacni markaa ku tacalluqaysa weji kale culamada qaarkood waa yidhaahdaan ina addiina cinda allaahi althaabita cinda allaah oo kownkii caamka ahaa ayay athaabita iska noqonaysaa diinta ilaahay agtiisa sugan ama diinta ilaahay agtiisa laga raallida yahay waxaa la mida almaqbuula la aqbalayo laakiin kownka caamkaa ah, haddaad qadarayso althaabita ama alkaa'ina ayay noqonaysaa ina addiina diinka almardiya laga raallida yahay cinda allaahi allah agtiisa laga raallida yahay ama la aqbalayaa huwa alislaamu waa islaamnimada alsharcu almabcuusu bihi alrusulu almabniyu cala altawxiid ay sharcu waa sharciga almabcuusu bihi lala soo diray alrusulu rasuullada lala soo diray sharcigaasoo almabniyu lagu dhisay cala tawxiidi tawxiid lagu dhisay wuxuu ku tilmaamaya alislaam bilmacna alcaam ayuu ku tilmaamaya oo rasuulladii hore iyo nebiyadii hore yacni markaa shareecadii ay ku camalfalayeen islaamnimay ahayd wakhtigoodii laakiin markii nebi maxamed la soo diray dabadeed islaamnimadii waxay ku koobnaatay oo lagu camalfali karaa keliya yacni markaa shareecada nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam oo shareeco kale cidnaba laga aqbali maayo wa fii qiraa'atin qiraa'o kale waxaa ku sugnayd istilaaxa jalaalaynku waxay tahay fii qiraa'atin hadduu ku yidhaahdo waa sabciya qiraa'adka sabcigay ka mid tahay wa quri'a hadduu yidhaahdana shaadda weeye agtiis marar naadira waa dhacday inuu ku khaldamay oo markaa yacni markaa sabqu qalam kaga dhacay laakiin istilaaxiisu waxay tahay hadduu fii qiraa'atin ku yidhaahdo qiraa'aadka toddobada ah mid ka mida weeyaan oo waxa weeye qur'aannima loo akhriyey laakiin haddii uu ku yidhaahdo wa quri'a hadduu ku yidhaahdo wuxuu u jeedaa waa shaaddu u jeedaa wa fii qiraa'atin qiraa'a waxaa ku sugnayd waa qiraa'adii kisaa'iye kisaayu wuxuu markaa ahaa waa axad alquraa'i sabca waana markaa imaam min a'immati luga imaam a'immadii luqada ka mida iyo naxwaha weeye waa imaamu ahli kuufa reer kuufa imaamkoodii weeye bifatxi anna anna inuu kor dhigay ayuu markaa ku sugnayd anna addiina cinda allaahi alislaam marka qiraa'ada kisaa'i ee hamsada anna kor dhigaysa waxay noqonaysaa in laga beddelayo eh, annahu laa ilaaha ilaa hu waxay noqonaysaa tanna inuu ilaahay caddeeyey macnuu wuxuu u dhacayaa shahida allahu annahu laa ilaaha ilaa hu shahida allahu ana addiina cind allahi alislaam laakiin marka innadu hoos dhigan tahay beddel noqon mayse istinaaf bay noqonaysaa waxa weeye waa jumlo cusub oo la bilaabanayo waa jumlo cusuboo la bilaabanayo faksir filibtidaa badelun min annahu qiraa'ada annada kordhigaysa waa bedel min annahu laga bedelayo ilaa aakhirihi ilaa aakhirkiisa laga gaadhaayo ilakh waxaa laga soo koobay oo laga soo ikhtisaariyey ilaa aakhirihi marka lagu dhawaaqayana ilaa aakhirihi baa loogu dhawaaqayaa badelu ishtimaal yacni bedelu ishtimaal weeye waa bedel macnaha hore marka u koobsanayo yacni marka weye waxay culammadu yidhaahdeen marka shareecada iyo axkaamta markaa la eegaayo ila wuxuu cabbiray alsharcu almabcuusu bihi arusulu almabniyu cala altawxiid oo markaa sharcigii iyo buu kala saaray axkaamta ku binaysan tawxiidka ayuu ka cabbiray sidaa markay tahay bedelu ijtimaal bay noqonaysaayo tawxiidku wuxuu koobsanayaa oo mushtamil yahay oo laasimsanayaa yacni marka shareecadan axkaamta in lagu falo ayuu markaa koobsanayaa saas aawadeed buu badal ijtimaal uga cabbiray laakiin islaamka haddii la yahay tawxiidkaa looga jeedaa waa qowl kale eh waxay noqonaysaa bedelu kullin min kullin isla shaygii isku midka ahaa ee isla ekaabaa layska bedelay bay noqonaysaa haddii islaamnimada tawxiidka lagu fasiro laakiin haddii shareecada axkaamta ah yacni lagu fasiro ee towxiidka ku binaysan waxay noqonaysaa bedelu ijtimaalo towxiidkaasaa koobsanaya axkaamta ama laasimsanaya yani markaa weeye wama ikhtalafa aladiina uutuu lkitaaba allah wuxu uhi wama ikhtalafa ismay khilaafin aladiina kuwii uutuu lkitaaba kitaabka la siiyey alyahuudu waannasaara ayaa loo jeedaa yahuudiya nasaarada wuxuu ku fasirayaa waawgan damiirkee uutuu ku sugan cidda looga jeedo alyahuudu yahuudda iyo wanasaara kiristaanka yacni markaa ayaa looga jeedaa kuwan kitaabka la siiyey fi diini diinka iskumay khilaafin bian waxada bacdun wa kafara bacdun yacni siday isugu khilaafeen inay qaarkoodna tawxiid iyo la yimaadeen oo allah keligii caabudeen qaarkoodna gaaloobeen oo diinkiiba ka baxeen oo cusayr baa ina ilaahaya ay yidhaahdeen ama ciisa bnu maryam baa ina ilaahaya ay yidhaahdeen ama isaga allaha ay yidhaahdeen iyo wax la mida sidaasoo kale ay ku gaaloobeen qaarkoodna islaamnimadii ay ku baaqi noqdeen ila min bacdi maa jaa'ahum alcilm wakhti wakhtiyada ka mida ismay khilaafin mooyaane markuu cilmigu u yimid dabadeed mooyaane ka hor ismay khilaafin bitawxiidi tawxiid ula yimi bagyan baynahum laakiin markii cilmigu u yimid dabadeed bay iskhilaafeen bagyan waxay isku khilaafeen bagyan xadgudub daraaddii bay isu khilaafeen min alkaafiriina bagyigaasoo min alkaafiriina kuwa gaaloobay ka dhacay ila kuwii tawxiidka ku sugnaaday baqyi lama imaneen hadday tawxiidkii ku baaqi noqdeen iyagu wax baqyiya ah oo xadguduba lama iman laakiin baqyiga yaa la yimi dee cidda tawxiidka ka baxdo shirkiga iyo gaalnimada la timi iyo tasliiska iyo waxa la midkaa la timi ciddaasaa markaa baqyigu markaa ka dhacay baqyan xadgudub daraaddii ayuunbay isu khilaafeen markaas baynahum iyaga dhexdooda ay isku xadgudbayaan ay isxaasidayaan marka waxay noqonaysaa wixii la soo reebayey inay ka mid tahay bay noqonaysaa oo istisnaaga ku dhacayo waxay iskhilaafeen min bacdi maa jaa'ahum alcilm ila inagii soo sheegnay qaacidada alistisnaau bacda nafyi isbaatun yacnii haddii wax lasoo reebo nafyi dabadii musbat buu noqonayaa marka ilaa min bacdi maa jaa'ahum alcilmu markuu cilmigu yimid dabadeed way iskhilaafeen waxa illada ka horreeya muxuu ahaa ikhtilaafku manfi buu ahaa la nafinaayo waxa illada ka dambeeyana muxuu noqonayaa ikhtilaafku inuu musbat yahay buu noqonayaa la sugaayo yacni markuu cilmigu u yimid dabadeed way iskhilaafeen maxay isu khilaafeen waxay isu khilaafeen bagyan baynahum kaannahu in la yidhi ismay khilaafin ilaa libagyin baynahum wax kale ismay khilaafin kaannahu insaa la yidhi ila wixii la soo reebayay ka mid tahay oo waxay noqonaysaa iyaduna yacni fii xayizi alxasri inay ku sugan tahay cilladu ama mafcuulu lahu waman yakfur biaayaati illaahi waman yakfur ku kastoo ka gaalooba biaayaati illaahi aayadaha ilaahay ka gaalooba fa ina allaha allah sariicu lxisaabi waa kay xisaabtiisu degdega badan tahay ay ilmujaasaati abaalmarintiisu lahu isaga abaalmarinayaa kay degdega badan tahay weeye waxaa loo jeedaa allah waa ciqaabayaa marka maqaamu tacliil bay u dhacaysaayo allahna xisaabtiisu waa degdeg badan tahay marka sariicu lxisaab waa laba macnay culammadu sheegaan waa in laga tilmaamaayo yacni markaa dee si degdegu u xisaabi doonaayo xisaabtii la kulmi doonaa shakhsigaasi oo xisaabtii waa mustaqbaliyo waa iman doontaa maadaama ay mustaqbali tahayna dee deg deg bay u iman doontaa lianna kulla maa huwa aatin fa huwa qariib wax kastoo imanaya waa dhow yahay si kale waxaa loo dhigay in la yidhaahdo markuu ilaahay khalaa'iqda xisaabaayo si deg deguu u xisaabayaa waayo shayna shay ka mashquulin maayo sheekh culammadii hore ka mida la weydiiye oo la yidhi sidee khalaa'iqdan oo dhan ilaahay u xisaabayaa yacni wakhti keliya markaasaa wuxuu ku jawaabay siduu iminkaba wakhti keliya u wada arsaaqaayo oo qaarkood inuu arsaaqaa kuwa kale aynay uga mashquulinayn ayuu mar keliya wada xisaabayaa ya yaa la yidhaha dadka arsaaqdii baa ku dheeraatay oo kuyuugii baa ku dheeraaday oo quraacdii waa ka habsaantay iyo wax la mid a saw khalaa'iqda mid walba ilaahay alkiisa ku arsaaqi maayo beri iyo bad waxa ku sugan bini aadam iyo insi iyo jinni iyo markaa xoolo iyo bahalo bahalo sare iyo bahalo hoose iyo cayayaan iyo kalluunka badda ku jira dhammaan makhluuqaadka nool ee arlada ku nool oo dhan mid walba ilaahay halkiisu ku arsaaqaya qaar inuu arsaaqaa kuwa kale ka mashquulin mayso allah waxa uu yidhi fain xaajuuka faqul aslamtu wajhiya lilaah fain xaajuuka hadday kula doodaan faqul waxaad tidhaahdaa aslamtu waan hoggaanshay ama waa khaalis yeelay wejhiya wejigayga waxaan u saafi yeelay lilaahi ilaahay baan u saafi yeelo qasadkayga iyo wejigayga ilaahay baan u gaar yeelo u keli yeelay waman ittabacan ay wa aslama wajhahu man ittabacan isaguna waxa weeye waa hoggaanshay ama waa khaalis yeelay wejigiisa iyo qasadkiisa ama wejigiisu u hoggaanshay yacni kii iraacaana ilaahay uu u hoggaanshay ama u khaalis yeelay wa qul waxaad tidhaahdaa liladiina kuwii waxaad ku tidhaahdaa uutul kitaaba kitaabka la siiyey waalummiyiina iyo kuwii markaa ummiyiinta ahaa kuwii aan kitaabka haysanin ee carabta ahaa carabtaa ummiyiin looga jeedaa ummiyiinna waxaa laga tilmaamayaa inaynay wax kitaaba oo loo soo dejiyey aynay haysanin ayaa laga tilmaamayaa walow waxa qoraan ama waxa akhriyaanbe a aslamtum miyaa islaamteen ku dheh ay aslimuu baa looga jeedaa istifaamun bimacna alamri siiqadu waa su'aal macnuhuna wuxuu dhacayaa amar fa in aslamuu hadday islaamaan faqad ihtadow xaqiiqee way hanuuneen wa in tawallow hadday jeestaan oo islaamnimada ay ka jeestaanna fa innamaa calayka albalaaq korkaaga waxa saaran oo keliya gaadhsiin baa saaran oo dembi kuma qabtid inay dee islaami waayaan yacni marka adigana inay islaami waayaan waxba ku yeeli mayso wallaahu allah basiirun waa ka u arag badan bilcibaadi addoommada waa ka u aragga badan weeye ina aladiina kuwii yakfuruuna gaaloobaayey biaayaati illaahi aayadaha ilaahay ka gaaloobaayey wayaqtuluuna annabiyiina nebiyadana laynayey bikayri xaqin xaalay xaq xaqdarre ku dheehan yihiin kuwa wax laynaya ayay nebiyada laynayeen wayaqtuluuna dilaayey aladiina kuwii ya'muruuna amrayey bilqisti cadaaladda amrayeyna laynayoo dilayey min annaasi xaalay dadka ka mid ahaadeen kuwaas markaa yacnii cadaaladda amraya fabashirhum u bushaaree kuwaa laynaya ee dilaaya aayaadka ilaahayna ka kufrinaya waxaad ugu bushaaraysaa bicadaabin cadaab ugu bushaare cadaabkaasoo aliimin ay mu'limin wax xanuujinaya ugu bushaare ulaa'ika kuwaasi aladiina kuwii weeye xabitat acmaaluhum ay burtay camalladoodu ay bureen fi dunyaa adduunyada gudaheeda ay ku bureen waalaakhirati iyo aakhiro gudaheeda ay ku bureen wamaa lahum uma sugnaanin min naasirina cid u gargaarto cadaabka u diidaysaana uma sugnaan allah wuxuu inoo sheegayaa nebiga calayhi salaatu wasalaam inuu allah ku yidhi hadday kula doodaan yacni kuwa ahlu kitaabka ah ama kuwa ahlulbaatilka ah waxaad tidhaahdaa allah baan u hoggaansamay ama allah baan yacni cibaadadayda iyo qasadkaygaba u gaar yeelay oo u keli yeelay ciddii i raacdayna waa saas oo kale iyaguna saas i la-ag bay ula imanayaan islaamnimadiiyo tawxiidkii ikhlaaska ula imanayaan iyagana waxaad amartaa inay allah u hoggaansamaan oo islaamnimo la yimaadaan waa macruufkii oo la amraayo waqul liladiina uutuu lkitaaba walummiyiina aslamtum istifaamka waxaa loo jeedaa bimacna alamri baa loo jeedaa istifaamkuna waqhtiyada qaarkood waa u yimaadaa macna alamri waa u yimaadaa fahal antum muntahuun ay intahuu marka tanna waxay ka dhigan tahay aslimuu islaama ayay ka dhigan tahay hadday islaamaan yacni way hanuuneen oo dee waxa weeye wax laga raalli noqonayo ayay la yimaadeen oo waa laga aqbalayaa islaamnimada haddii ay ka jeestaanna adiga waxba ku yeeli maayaan waayo waajibkaaga wuxuu ahaa gaadhsiin waanad gudatay wax kaa saarani ma jiro saas yadaa ayaa nebiga calayhi salaatu wasalaam lagu yidhi fa innamaa calayka albalaaqo waxaana ku sugan xasri ayaa ku sugan laba weji baana xasrigu ugu sugan yahay innamaa oo aadaatu xasrina la geliyey waa aadaat yacni marka xasri faa'iidaynaysa waa midda labaad ee taqdiim baa la sameeyey khabarka la hormariyey calayka albalaaq sabab kaleho oo keensanaysa in la hormariyaan xasri ahayna hadda kuma sugna saas aawadeed xasrigu laba weji uu kaga sugan yahay waatuu akhdar yidhaahdo adawaatu alqasri ilaa inamaa catfun wa taqdiimun kama taqadama yacnii adawaadka qasrigu waxa weeye waa ilaa oo nafyi ka hormaray iyo inamaa waa adaatu xasrin ah cadfun wa taqdiimun kamaa taqadama afar weji oo anwaacda xasriga ka mida ayuu hal beyt ku kulmiyey yani jawharulmaknuunka wuxuu kaloo aayadda kale ilaahay inoogu sheegayaa kuwa aayadaha ilaahay ka gaaloobaya nebiyadana xaqdarrada ku dilay kuwa wanaagga faraya ee kalena laynaya oo dilaya waxaad ugu bushaaraysaa cadaab fabashirhum bicadaabin aliim waxaanu allah sheegay camalkoodu inuu buray ifii aakhiraba oo waxa weeye camalkoodu buray wax camalkoo dhan wada burinayana gaalnimadunbaa jirta acmaasha qaarkood waa dhici kartaa waxaan gaalnimo ahayn inay buriyaan oo dee riyaagu camalka uu galo waa burinayaa wakadaa camallada qaarkood yacni waxaa burin karaa camal qofka uu la yimi laa tubtiluu sadaqaatikum bilmanni waalada yacni sadaqaadkiinna tarsheegad iyo dhibaatana a dhibaataysaan ciddaa wax siiseen oo ka soo matajisaan yacnii ha ku burinina sadaqaadkiinna marka waxa weeye acmaasha qaarkood yacnii camal baa burin kara gaalnimada ka sokeeya laakiin wax camalladoo dhan wada burin kara waxaa jiraa gaalnimada ayaa jirta gaalnimaduna markay camallada burinayso waa marka lagu dhinto sida saxiixa ah sida aayaddii suuratu suuratulbaqara aynu ku soo aragnay ay sheegaysay waman yartadid minkum can diinihi fayamut wahuwa kaafirun faulaa'ika xabitat acmaaluhum fi dunya walaakhira waayo aayaddaasi waa muqayada oo marka camalku buraayo waxaa lagu qayday in gaalnimada lagu dhintay sidaas aawadeed aayadaha kale soo arooray ee xubuutlcamal tilmaamaya camalku inuu buraayo yacni marka waa mutlaqa dhammaantood qaacidaduna waxay tahay mutlaqa iyo muqayadka yuxmalu lmutlaqu cala almuqayad mutlaqa waxaa lagu xambaaraa oo lagu fasiraa muqayadka oo lagu qayidaa hadday markaas sababta iyo xukunkaba ay iskaga mid ka yihiin sida jamaahiiru cilmi ku tageen salafan wa khalafan ay markaa ku tageen farqina ma kar laha yacni kii horreeyey iyo kii dambeeyey sida saxiixa ah ee jamaahiiru cilmi ay ku tageen khilaafan lilxanafiyati waayahay markaa saas aawadee camalkoodu inuu burayna waa laynoo sheegay marka kufri inay la yimaadeen waa la hormariyey ina aladiina yakfuruuna biaayaati illaah haddii la yidhaahdo aayaatillaahi baa la yidhi biaayaati illaahi baa la yidhi aayadaha ilaahay marka la wada beeniyo keliya ayay markaa waxa weeye noqonaysaa xukunkan imanaya waxaa la odhanayaa hal aayad haddii la beeniya waxay ka dhigan tahay aayadaha ilaahay in la wada beeniyey hal aayad in la beeniya waxay ka dhigan tahay aayadaha ilaahay in la wada beeniyay ka dhigan tahay culammada qaarkoodna ijmac baabay ku soo rareen waata saxaabada qaarkood laga soo wariyey markay sheegayeen qur'aanka man kafara bixarfin minhu faqad kafara bihi ajmac qofka xaraf qur'aanka ka mida ah ka gaaloobaa qur'aanka kulligii waa ka wada gaaloobay qur'aanka kulligii waa ka wada gaaloobay saas aawadeed wuxuu ka dhiganyah aayaadka ilaahay inuu ka wada gaaloobay ka dhigan tahay marka hadduu aayad beeniyo ama aayad ka gaaloobo ama aayad wax ka mida ka gaaloobo iyo hadduu markaa qur'aankao dhan ka gaaloobo mid walba waa gaalnimo mid walbana millada bilkulli uga baxaya wayaqtuluuna anabiyiina bikayri xaq nebiyadana laynayay oo xaq darro ku laynayay maxaa bikayri xaq loo keenay ma nebi xaq lagu dilaa jira maya nebi xaq lagu dilaa ma jiro haddaa bikayri xaqin maxaa loo keenay culammadu waxay dhahaan bikayri xaqin waxaa loo keenay tashniica lagu sii siyaadinayaayo marka yaga laftoodu laynayeen nebiyada umay qabin inay xaq ku sugan yihiin ee way garanayeen bikayri xaqin inay tahay yaga laftooda ayaa garanayay arrinkay samaynayaan inuu xaqdarre yahay bay garanayeen marka dabeedna waxaa ah, loo sheegay lisiyaadati tashniic foolxumada lagu sii foolxumaynayo maadaama iyaga laftoodu ay u qabeen xaqdarro arrinkay samaynayeen inuu yahay ayaa sida gaarkaa loo sii xusay wa ilaa nebi kastoo la dilo waxa lagu dilay xaqdarraa lagu dilay in xaq lagu dilaana maba dhici kartaba nebi saas aawadeed baa nebigu calayhi salaatu wasalaam u sheegay dadka waxaa ugu cadaab daran yacni man qatalahu nabiyun aw qatala nabiyan kii nebi dilo ama nebi dila ayaa dadka ugu cadaab daran waata xadiis ku soo aroortay culammada qaarkood ay quweeyeen nimanka nebiyada laayey waxay ahaayeen yuhuud bay ahaayeen suuratulbaqarana waa ku soo aragnay yani nebiyada qaarkood ay beeniyeen qaarna ay laayeen waxaa la soo wariyey in la yidhi saddex iyo afartan nebi ayay maalin keliya dileen xadiis baa saa lagu soo wariyey waanu inoo qorayaa hadda markaysa markaa jalaaludiin asiyuuti oo uu soo aroorinayaa waxay ku sugan tahay yacni tafsiirka jalaalaynka laftiisay ku sugan tahay oo aayadda ku fasiray abu cubaydata bnuljarax xadiiskiisa ayaa saa lagu soo wariyey laakiin xadiiskaasi waa daciifo ma asixin sheekh albaani wuxuu kaga hadlay silsilatu axaadiisi daciifa waxaanu yidhi waa munkar waxaana sanadka ku jira nin abulxasan la yidhaahdo ayaa ku jira oo aan la garanayn wakadalika xaafid ibnu xajar isaga laftiisu waxa uu yidhi yacni ninkaa lama garanaayo wakadalika culamo kalena waa daciifiyeen marka xadiiskaasi calaa kulli xaal sidaa sheegayaa ma sugna allah waxa uu yidhi fain xaajuuka faqul aslamtu wajiya lilaah fain xaajuuka hadday kula doodaan khaasamaka alkufaaru gaaladu kula doodaan yaa muxammadu nebigii ilaahayow ay kula doodaan fiddiini diinka ay kugula doodaan faqul waxaad tidhaahdaa lahum yaga waxaad ku tidhaahdaa aslamtu wajhiya lilaah aslamtu waan hoggaanshay oo waa isu dhiibay wejhiya wejigayga waxaan u hoggaansho u dhiibay lilaahi ilaahay ay inqadtu lahu ana anaa u hoggaansamay dheh mufasirku wuxuu ku fasiray jalaaluddiin asiyuuti aslamtu wajhiya inqadtu lahu bacdu ahlicilmi tafsiir kalay maraan oo waxay yidhaahdaan aslama marka mafcuulka toos loo siiyo isimka ay nasbisato iyo marka laam lagu gaadhsiiyo bay laba macne ku kala xambaareen waxay yidhaahdeen marka isimka ay nasbisato sida halkan oo kale aslamtu wajhiya oo wajhii hadda ya-du markaysaa markaa waa yaa-ulmutakalimkii weeyaane yacni laakiin wejhigu kasrada munaasabada ayuunbaa dee markaysagaa beddeshaye yacni markaa wuxuu ahaa markaa mafcuulu bihi weeye waa kii islaamku ku dhacaayey marka waxa weeye xarakatulmunaasabaa mashquulisa ee mansuub buu noqon lahaa oo hada waa la nasbin lahaa marka mafcuulu bihigii waa yaallaa isagaan xaraf lagu gaadhin marka culammada qaarkood waxay yidhaahdeen markaa ismiga mafcuulu bihigaa tooska ay u qaadato xaraf aynay ku gudbin aslama ikhlaas baa lagu fasiraa ikhlaas ayaa lagu fasiraa marka laam mafcuulka lagu gaadhsiiyana yacni waxaw inqiyaad baa la yidhaahdaa marka laamku hadda markaysaa waa yaallaa laakiin marka mafcuulu bihigiiba hadda ka soo horreeya marka mafcuulu bihiga markaan la sheegin markaan la sheegin inqiyaad bay ku fasiraan culamada qaar baa saa uu kala farqiyey laakiin sheekha isagu wuxuu maray inaanay farqi kale lahayn ee islaamka inqiyaadkii lagu fasiraayo inqiyaadka marka lagu fasirana dee hoggaansiga allah loo hoggaansamaayo towxiid baa ugu horreeya oo towxiidka laftiisii waa soo gudagelaya aslamtu waan hoggaanshay wajhii wejigayga waxaan u dhiibay waan u hoggaanshay lilaahi ilaahay ay inqadtu lahu waan u hoggaansamay ana anigu ama akhlastu wajhii qasadkayga iyo wejigaygaba waxaan u saafi yeelay waan u baraxtiray lilaahi allah waman ittabacan ay wa aslama wajhahu man ittabacan yani waa lagu cadfay laakiin dee aslamtudu iyadu ma qaadan karto ee mid markaa kale oo tani fasiraysa loo qadari waxaa macnuhu marka u dhici ama in mafcuulu macahu la yidhaahdo maca man ittabacan waa laga fiican yahay ama in marka ficilka loo qadaro layahay wa aslama wajhahu lilaahi man ittabacan yacni wejigiisana allah waa u hogaanshay ciddii aniga i raacday sida anigu ugu hogaansha isaguna ugu hogaansha wa khusa alwajhu wejigaa lasoo soo gaaryeelay bidikri xuska iyo sheegistaa lagu gaaryeelay maxaa loogu gaaryeelay lisharafihi in lagu khaas yeelayo ma aha sharaftiisa daraaddii baa loogu gaaryeelo xubnaha kalena tabac bay u noqonayaan wejiga fa hayruhu yacni wejiga waxaan ahaynee xubnaha kale ahina awlaa inqiyaadka waa uga sii awlaysan yihiin inay u hogaansamayaan haddii wejigii sharafta badnaaba allah loo hoggaanshay oo allah loo dhiibay oo loogu sujuudo loo dulleeyey jidhka kalena in loo dullaynaayo loo hogaaminayo waa cala sabiili alawlaa walaxra wa qul waxaad tidhaahdaa liladiina kuwii waxaad ku tidhaahdaa uutul kitaaba kitaabka la siiyey alyahuudi waannasaara yahuudiya nasaarada waxaad ku tidhaahdaa waa aladiinta aynu fasirno waalummiyiina marka haddaad waxa weeye aada uutuuda waawu damiirka fasiraysana alyahuudu waad godi alyahuudu waannasaara haddaad liladiina aad fasiraysana alyahuudi waannasaara baad odhan macnuuna waa isla kii way waa isla yaga kuwii ahlu kitaabka ahaa waxaad ku tidhahdaa kitaabka la siiyey yahuud iyo nasaarada ahaa waalummiyiina kuwa ummiyiinta ah waxaad ku tidhaahdaa aan waxna qorin waxna akhriyin waxaa looga jeedaa aan kitaabka lahayn walow qoraalka haba yaqaanaanbe waa mushrikiintii carbeed mushrikiilcarab waa gaaladii carbeed weeye ummiyiin waxaa loo yidhi waa inaynay marka wax kitaaba iyagu haysanin weeye sida kalena dee waxay u badnaayeen oo haalibkoodu ahaa qaaraan waxna qorin waxna akhriyeyn baa u haalib ahayd sida nebiguba yidhi calayhi salaatu wasalaam inna ummatun ummiyatun laa naktubu walaa naxsub annagu waxaanu nahay ummad ummiyo aan waxna qorin waxna xisaabin ayaanu nahay yacnii haalibkayagaa sidaasaa laga tilmaamayaa oo looga jeedaa laa naxsubu siinka waa la godayaayo waa tii xasaba yaxsubu oo xisaabta ahayd weeye laakiin ta malaha ahay waa xasiba yaxsabu iyo yaxsibu iyadu weeye taa looma jeedee waa tii xisaabta ahaydoo waa baabunasara weeyi walummiyiina iyo kuwa ummiyiinta waxaad ku tidhahdaa mushriki mushrikilcarab gaalada carbeed waxaad ku tidhaahdaa inayna kitaab lahayn baa ummiyiin loogu itlaaqaye a aslamtum ma islaamteen ay aslimuu muraadku wuxuu dhacayaa istifhaamun bimacna alamri siiqadu waa su'aal macnuhuna wuxuu dhacayaa amar islaama ayuu u dhacayaa aslimuu islaama oo islaamnimada qaata fain aslamuu hadday islaamaan faqad ihtadow xaqiiqe way hanuuneen min adalaali baadiday ka hanuuneen waxaa loo jeedaa yacni markaa sidii camalkooda loo aqbalayey ee allah kaga raalli noqonayay ku liibaanayeen bay la yimaadeen wain tawallow hadday jeestaan oo islaamnimada ka jeestaan can ilislaami islaamnimada ka jeestaan fa innamaa calayka albalaaq yacni korkaaga waxa ahaaday oo qura gaadhsiin ba ahaatay bimacnaa waxba ku yeeli maayaanoo inay islaami waayaan adiga ku dhibaatayn mayso waayo korkaaga waxa saaranoo qura inaad gaadhsiiso waajibkiina waad ka soo baxday altabliiqu lilrisaala balaaqa waxa la keenay ismu masderkii baa la keenaye waxaa loo jeedaa macno masder oo tabliiq abaa loo jeedaa balaaq waa ismu masder ballaqa balaaqan ismu masderkii weeye macnuhu wuxuu u dhacayaa macno masder buu u dhacayaayo adtabliiqu gaadhsiin baa korkaaga ahaatay lirisaalati risaalada aad gaadhsiiso waanad gudatay wallahu allah basiirun waa mid u arag badan bilcibaadi addoommada fayujaaziihim waa abaalmarinayaa biacmaalihim camalladoodii ayuu markaa ku abaalmarinayaa bijazaa'i acmaalihim yacni markaa camalladooda abaalmarintoodii buu ku abaalmarinayaa wa hada qabla alamri bilqitaal kanna wuxuu ahaa intaan dagaalka la amrin in lala diriro gaalada intaan la farin oo la amrin nebiga calayhi salaatu wasalaam bay ahayd wuxuu ku tilmaamayaa sababta loo yidhi gaadhsiin keliyaa ku saaran maxay tahay yacni markaa maxaa sidaa loo yidhi oo loogu koobay isagu inuu la jihaadaaba ma saarayn dabeedna wuxuu ku xambaaray inay amarkii dagaalkii jihaadka la amrayay inay ka horraysay saasuu ku xambaaray calaa haadaa waxay noqonaysaa waxaa lagu nasakhay aayadaha yacni xasriga lagu koobaayo waajibkiisa tabliiqa iyo gaadhsiinta waxaa lagu nasakhay buu u wadaa aayadaha jihaadka iyo dagaalka amrayo yacni shay kalea lagu siyaadiyey yacni markaa waajibka nebiga calayhi salaatu wasalaam laakiin ishkaal baa soo arooraya ishkaalkaasoo culammada qaarkood ay tilmaameen oo ah wafdiga reer najraane ee kiristaanka ahaa nebiga waxay u yimaadeen wakhti dambay u yimaadeen wakhtigaa dambay u yimaadeen waxaa lagu sheegaa inuu sannaddii sagaalaad ay tahay ama waxaweye sannaddii lixaad inay tahay awqaadda caynkaasana jihaadku wuxuu ahaa mid markaa la amray oo farala ayuu ahaa marka sidaas aawadeed in la yidhaahdo waxa weeye way ka horraysay yacni iyadoo aayadahan culammadu ay u badiyaan inay qolada ku soo degtay ay u badiyaan yacni markaa ishkaal baa halkaa ka imanaya calaa kulli xaal waxaa dhici karta aayadaha qayb ka midii inaan iyaga ku soo degin bay aqbali kartaa oo marka waxa weeye sababu nusuulka halkan la soo wariyey oo lagu keenayna ma asixinoo sanad ahaan mid sugan ma aha allah waxauu yidhi ina aladiina kuwii yakfuruuna ka gaaloobaayey biaayaati illaahi aayadaha ilaahay ka gaaloobaayey kafara waxaa lagu gudbiyaa ba baa lagu gudbiyaa marna mafcuulkaa toos loo siiyaa marka haddii mafcuulka toos loo siiyo macnaa jaxdi baa loo lagu fasiraa haddii ba'da in malka lagu gudbiyana waa sida asalka u ahayd labadaa wejay ku timaadaa in ba lagu gudbiyo lagu gaarsiiyo iyo in markaa waxa weeye ay markaa isim nasbisato oo isagoo mansuuba ka daba dhaco marka sida jaxadaba yacni marka hore asal ahaan yacni mafcuulka ay toos u qaadato laakiin si naadira ay dhacdo in ba' lagu gudbiyo markaa macnaa kafaraa looga jeedaa ina aladiina kuwii yakfuruuna biaayaati illaahi asalkeedii bay ku timi sidii u haalibka ahayd kuwa aayaadka ilaahay ka gaaloobaya wayaqtuluuna dilaayoo laynaya annabiyiina nebiyada laynaya wuxuu inoo qoray wa fii qiraa'atin wayuqaatiluuna laakiin mawdic ay ku dhacday ayaa marka halad yacni ku jiraa waxay ahayd wayaqtuluunada dambe dabadeed inuu qoro wa fii qiraa'atin waayo labada qiraa'a waxay ku sugan tahay ta dambey ku sugan tahay wayaqtuluuna aladiina ya'muruuna bilqistie ta hore kuma sugna ta hore qiraa'o keliya la akhriyey wa yuqaatiluuna lama akhriyin ta hore wayaqtuluuna annabiyiina la akhriyey wayaqtuluuna keliya annabiyiina iyo annabiyiina waa laba qira'o iyadu macnaha isma beddelayso waxaa jira xadiis yacni markaan asal lahayn ama aan sugnayn oo odhanaya nin baa nebiga ku yidhi yaa nabiy allaahi inuu hamzeeyey lastu binabiy illaahi walaakinii llaahi maa laga yaabaa ina idinku soo baxdo nabiyullaahi ma ihiye nebiyullaahi baan ahay asal malekaas ya qur'aanka mawdic kastay ku soo aroortay nabiyin iyo nebiyiina iyo nabiyuuna dhammaan quraa'u sabcaha qaarna waxay akhriyeen bilhamzi qaarna waxay akhriyeen yashadan marka inuu nebi maxamed yidhahdo lastu binabiy illaahi yani wax jira maaha ku kedsoomin hadday kaa soo horbaxdo wayaqtuluuna dilayey annabiyiina nebiyada dilayey annabi'iina iyo annabiyiina waa laba qiraa'a weeye mowdic kastay qur'aanka ku sugan tahay nebiyi maxaa looga jeedaa nebiyi min annabwati waa la yidhi oo nabwadana waxaa laga tilmaamayaa korayntaa looga jeedaa oo waxa weeye waa kii yacni kuwii koreeyey weeye oo sharafta badnaa ama la yidhaahdo hamsadaa laga soo beddelay ya-dan shadanoo waxaa laga tilmaamayaa waa nabi iinay la macnatahoo waxaa macnuhu u dhacayaa kuwii loo warramaayey nabiu waa kii loo warramaayey weeye oo loo waxyoonaayey oo loo warramayey oo la yidhaahdo waxaa laga keenay min naba'i oo khabarkii ah nabi laftiisa waxay kale u isticmaaleen sharafta lafteeda waa u isticmaaleen marka calaa kulli xaal labada wajiba saasaa loogu fasiray yacni xagga sharafta iyo xagga markaa waxyiga loo waxyoonaya labadaba wayaqtuluuna nabiyiina nebiyadana laynayey bikayri xaqin waxay nebiyada laynayeen faacilkaa laga xaalaynayaa faacilku waa maxay waa damiirka waawgee wayaqtuluuna kuwan wax laynayee nebiyada laynaya waxay nebiyada laynayeen kuwaa wax laynaya xaalay xaqdarre ku dheehan yihiin nebiyadu mar walba de xaq ba iyagu ku dheehan yihiin ya laakiin cidda xaqdarrada ku dheehani waa kuwa nebiyada laynaya marka nebiyadii waxay laynayaan xaal ay xaqdarre ku dheehan yihiin wayaqtuluuna dilayey aladiina kuwii ya'muruuna bilqisti cadaaladda amrayeyna dilayey taas danbaa la akhriyey wayuqaatiluuna la diriraayey ama wayaqtuluuna dilayey hmm, mar faacalo loo isticmaalaa bimacnaa facala taa lafteeduna waa jirtaa waxay yidhahdeen xadiiskan markaa aan sugnayn nebiyadii markay laayeen ayaa boqol iyo labiyo toban cubbaaddoodii ka mida ayaa ka reebay boqol iyo labiyo toban cubbaaddoodii ka mida ayaa ka reeba oo yidhi war waxaa samaynaysaan waa maxay oo marka way ka nahiyeen iyagiina way raaciyeen oo waa laayeen riwaayaadka qaarkoodna waxaabay yidhaahdeen boqol iyo toddobaatan bay ahaayeen laakiin riwaayada markayse markaa yacni markaa ay soo arooriyeen culammadu ay daciifinayaan yacni boqol iyo labiyo toban baa ku sugan waxaa laga yaabaa turuqda qaarkood in boqol iyo toddobaaatankuna ku soo arooreen qaar waa qorayaani wayaqtuluuna aladiina yaamuruuna bilqisti dilayeyna kuwii markaa amrayey cadaaladda bilcadli cadaaladda amrayey min annaasi xaalay dadka ka mid ahaadeen kuwa ee cadaaladda amraya marka ya'muruuna faacilkeeda waawga ah ayaa markaa laga xaalaynaya xaalay dadka ka mid ahaadeen wa hum alyahuudu kuwa wax laynayay ee gaaloobayeyna waa yuhuud weeye ruwiya waxaa la soo wariyey annahum qataluu alaasatan wa arbaciina nebiya waxaa la soo wariyey sheikha laftiisu wuxuu tilmaamayaa inay daciif tahay oo siiqatu tamriidka uu ku soo arooriyey wuxuu ku ishaarayaa inaynay sugnayn ayuu ku ishaarayaa ruwiya waxaa la soo baa la yidhaahdaa marka haaliban ama waxa daciifka ah ama shaygaan la hubin baa haaliban loo isticmaalaa marmar waa dhacdaa inay culammadu u isticmaalaan shay sugan oo iminka bukhaarigaba saxiixiisa waxaa ku sugan fii bacdi alaxyaan axaadiista qaarkood oo uu mowdic saxiixa ka mida ah iyadoo musnada oo sanadkeedu xidhiidhsan tahay uu ku soo wariyey ayuu mawdic kale isagoo mucallaqa oo siiqatu tamriida uu ku keenaa wakhtiyada qaarkoodaan badnayn culammadu waa istishkaaleen waxay dhaheen xadiidkani mawdic kaluu saxiixa kaga jiraa isagoo sanadkiisu xidhiidhsan yahaye waxaan mucallaqa ugu keenay siiqatu tamriidka maxay tahay mawaadicda qaarkood buu caynkaa sameeyey bukhaari ahlucilmiga qaarkood baa ka jawaabay waxayna ka mid tahay masaa'isha xaafid ibnu xajar uu shiikhiisii su'aalay bay ka mid tahay alxaafid alciraaqi xaafidulciraaqina waa uga jawaabay wuxuu ugu jawaabay markuu bil macnaa xadiiska ku warinayo oo aanu lafdigiisii ku keenin mucallaqna ka dhigo siiqatu tamriidka wuu isticmaalaa wuxuu ku ishaarayaa inaanu lafdigii ku keenine bil macnaa inuu yahay ayuu ku ishaarayaa masaaisha ku saabsan e, su'aalaha uu weydiiyey xaafid ibnu xajar sheikhiisa xaafid alciraaqi yani iyadoo risaalo gaara ayaa la daabacay sheikhu wuxuu yidhi fanahaahum waxaa ka reebay miatun wa sabcuuna min cubbaadihim boqol iyo toddobaatan cubbaaddoodii ka mida cibaadada badnaa faqataluuhum iyagana waa dileen min yowmihim maalintoodii gudaheedii ay dileen oo gelinkii horena nebiyadii bay laayeen gelinkii dambena kuwii macruufka amrayey ee xumaanta ka reebayey ayay laayeen calaa kulli xaal xadiisku ma sugna laakiin nebiye inay dilaan waa jiraan waxayna u badan tahay cadadkaa badan ee tiradaasa inaynay gaadhsiisnayn nebiyaday laayeen waana qariib maalin keliya in la yidhaahdo gelin keliyay saddex iyo afartan nebi dileen ya nebiyada reer banu israa'iil waa jirtaa inay badnaayeen laakiin way isdaba joogi jireen kaanat banuu israa'iila tasuusuhum alambiyaa sida xadiiska saxiixaba ku soo arooray reer banu israa'iil waxaa maamuli jiray nebiyadaa maamuli jiray markastoo kastoo nebi tagaba nebi baa iman jiray laakiin mar keliya intaasoo nebi isa soo gaadhay taas iyadaa qudheeda daliil uma hayno fabashirhum u bushaaree ay aclimhum waxaad ogeysiisaa bicadaabin cadaab ugu bushaaree cadaabkaasoo aliimin ay mu'limin wax xanuujinaya waa faciiloo macnuhu mufcil u dhacaayo culamada luqada qaar baa diiday faciil bimacnaa mufcil inay ku timaaddo qaar baa diiday saas aawadeed bay u fasireen macno mafcuul u fasireen oo yidhaahdeen yacni waxaa laga tilmaamayaa waa cadaab isaga la xanuujiyey baa laga tilmaamayaa mubaalaqa ahaan waxaa laga tilmaamayaa shiddada uu leeyahay kaannahu isagu xanuunsanayo la xanuujiyey waxayna ka cararayeen inay u fasiraan macno ismu faacil u fasiraan laakiin bacdi culammada ka midii waxay caddeeyeen in wejigaa laftiisa uu jiro oo luqada carbeed loo hayo shawaahid badan yacni faciil oo macnaa mufcil ah waana sida shinqiidigu aada ugu nuxnuucsaday cadbunamiirka duruustiisi uu xaramka ka jeedi jiray xaramulmadani maslu nawowiga uu ka akhri jiray ee tafsiir ahaa qadarkii laga helay yacni ee markii dambe markaa shanta mujallad lagu daabacay waa aad buu ugu tafsiiriyey masalada noocaasa ugana hadlay waxaanu tilmaamay inay shawaahid badan leedahay qur'aankana mawaadic cadiida ku soo aroortay badiicu samaawaati baa ka mida nakiir baa ka mida nadiir baa ka mida nadiir bimacnaa mundir nakiir bimacnaa munkir waxaa ka mida badiic bimacnaa mubdic ayaa markaa ka mida aliim bimacnaa mu'lim yacni markaa shawaahid badan oo carabiyana waa keenay masaa'il kale oo markaa qur'aanka laftiisa uu ka soo qaatayna waa jiraan wa dikru lbishaarati bushaarada sheegista la sheegayaana tahakumun bihim waa digasho iyaga lagu diganaayo oo lagu dheeldheelaayo yani nooc digashaa ku jirta bushaarada maxaa loo isticmaalaa aliclaamu bilkhabari saar ogeysiinta cid la ogeysiiyo war farxad leh ayaa bushaaro loo isticmaalaa marka dee cadaab xanuun kulul in la yidhi ugu bushaareeya waxaa ku jira ku tiiqtiiqsiya digashaa ku jirta wa dakhalat ilfaau fii khabari inna fa'duna waa gashay khabarkii inna lishabahi ismiha magaceedu inuu shabbahayo daraaddeed isimkaasoo almawsuuli mawsuul ah bisharti shardiga shabbahaayo shardiga yacni markaa shabbahaayo oo yacni ismiga mawsuul yacni wuxuu leeyahay cumuum buu leeyahay cumuum ayuu leeyahay maadaama uu cumuum leeyahay dee markaa shardigii buu shabah ku leeyahay oo shardigii buu markaysa markaa shabbahayaa ulaa'ika aladiina xabitat acmaaluhum ulaa'ika kuwaasi aladiina kuwii weeye xabitat ay burtay acmaaluhum camalladoodu ay bureen oo camalkoodii o dhan maa camiluu waxay sameeyeen oo min khayrin khayr ah ka sadaqatin sida sadaqa iyo wasilati raxim qaraaba xidhiidhin ah runsheegid ah yacni markaa addoommo la xoreeyo ah yacni qaraabo la xidhiidhiyo ah waxyaalaha noocaas oo dhan fi dunya adduunyada gudaheeda waa ku buray waalaakhirati aakhira gudaheedana waa ku buray fala ictidaada biha tirsi la tirsanayo yacni markaa kuma sugna oo la ictibaarinaya licadami shardiha shardigii inayn lahayn daraaddeed oo shardigii iimaankaaba ka maqan oo haddii iimaan aanu camalku lahayn oo aan iimaan lagula iman dee shardigii asaaskaabaa ka maqan ikhlaaskiiyo mutaabacada waxaa la eegayaa dee marka asaaska hore la hayo oo asalkii iimaanku jiro yaa man camila saalixan min dakarin aw unthaa wahuwa huwa mu'minun haddamaarta wa huwa mu'minun waa jumla xaaliya xaalkana waa inagin yidhi alxaalu wasfun lisaaxibihi qaydun licaamilihi marka waxa markay camal falayaan waxaa u sharti ah ya inuu markaa muumin yahay baa u sharti ah iimaanku marka waa sharti asaasiya weeye marka dambe ikhlaaskiiyo mutaabacaduna ay raacayaan marka mar haddaan shardigii dhammaystirnayn camalkaasi ma xisaabsano ictibaar male haddaa sababta laynoo sheego in eh, gaalada eh, waxyaalaha wanaagyada la yimaadaan iyo ixsaanka iyo samafalka iyo biriga iyo cid inay caawiyaan iyo ashyaada la midkaa ah, in adduunyada lagu quudinayo adduunyada in lagu quudinayo yacni xagga arsaaqda iyo caafimaadka iyo quudka iyo yacni markaa balaayooyinka adduunya in laga daafaca iyo waxyaalaha noocaas oo kalea in lagu siinayo aayaadka qur-aankana waa laynoogu ishaaray aayadaha qaarkood waa laynoogu tilmaamay oo yacni waxa weeye in marka adduunyada wax lagu siinayo waa laynoogu sheegay yacni ah, axaadiiskii muslim saxiixa ku soo wariyeyna waa tilmaamaya waa sheegayaa taa qudheeda culammadu waxay yidhaahdeen aayadaha ku soo arooray waa mutlaqo yacnii aayadda suuratulisraa baa qaydaysaa oo cidduu ilaahay doono ayuu quudinayaa xadiiskuna waa saasi leeg yacni marka waa mutlaq marka min baabi alfadli weeye ilaahay inuu hadduu doono yacni marka adduunyada ku quudiyo hadda maaragta man kaana yuriidu xarsa alaakhirati nazid lahu fii xarsih waman kaana yuriidu xarsa adunya nu'tihi minha wamaa lahu fi laakhirati min nasiibe adduunyada wax ka midaanu ku siinaynaa yacni mashii'a laguma xidhin laakiin waxaa qaydaysaa aayadda suuratu lisraa baa qaydaysaa man kaana yuriidu alcaajilata cajalnaa lahu fiiha maa nashaa'u liman nuriidu marka aayaddaasi waa muqayada aayadda kalena waxa weeye waa markaa mutlaqa weeye wakada aayatu huudna waa la mid marka waxay noqonaysaa yuxmalu lmutlaqu cala lmuqayid marka hadduu ilaahay doono camalka shardigiisa waa maqan yaho ictibaar ma lehe min baabi alfadli buu hadduu doono ilaahay u yeelayaa laakiin ilaaba ilaa miduu mar walba yeelaayo maaha waa hadduu doono ayuu markaa yeelaya waana min baabi alfadli wamaa lahum min naasiriin uma sugnaanin wax u gargaara waxa loo jeedaa wax cadaabka u diidaa uma sugnaan ay maaniciina min alcadaab cadaabka wax u diidayaa yacni ma jiro allah waxauu yidhi alam tara ila aladiina uutuu nasiiban min alkitaabi yudcawna ila kitaabi illahi liyaxkuma baynahum alam tara ma og tahay oo cilmigaaguma ku dhammaaday ila aladiina kuwii intii ka ahaatay culammada qaar ru'yada waxay u fasireen yacni cilmiya oo waxay yidhaheen ilaadana waxaa looga gudmiyey bimacna alintihaa in laga tilmaamaayo culamada qaarna ru'yada waxay u fasireen basariya alam tara waana sida asalka ah ra'aada markaysaa basariyada ah in ilaa ay ku gudubto alam tara ma aragtay ila aladiina kuwii intii ka ahaatay uutuu nasiiban laakiin mawaadicda qaarkood baa ru'yada basariyadii shay ayna suuragal ahayn ayaa alam tara ilaa la yidhaahdaa sidaas aawadeed bay culammadu cilmi ugu fasiraan inay ru'ya qalbiya ay markaa tahay alam tara ma aragtay ila aladiina kuwii intii ka ahaatay uutuu la siiyey nasiiban qayb nasiiban qayb la siiyey qaybtaasoo min alkitaabi kitaabka ka mid a yudcawna xaal loogu yeedhaayo ma aragtay alladiinada ka xaale yudcawna xaal loogu yeedhaayo ma aragtay ilaa kitaabi illaahi kitaabka ilaahay intii ka ahaatay loogu yeedhaayo oo kitaabkii towraadeed iyo xukunkiisii ku sugnaayo rajmiga ahaa loogu yeedhaayo liyaxkuma baynahum si uu kitaabku u kala xukumo loogu yeedhaayo summa yatawallaa intaa dabadeedna jeesanaya fariiqun koox ay jeesanayaan minhum iyaga ka midi kitaabka xukunkiisii ay ka jeesanayaan waxay jeesanayaan wahum mucriduuna waalxaal hum iyagu mucriduuna ay jeesteen waxay noqonaysaa xaalo mu'akida ahoo yacni markaa caamilkii sii akidaysaa laga tilmaamaya oo waxay jeesteen iyagoo mucridiin ah bay jeesteen waxaa laga tilmaamaya qalban wa qaalaban kor iyo kalba inay u jeesteen ayaa laga tilmaamaya muuqaalka sare keliya kamay jeesane qulubtooduna waa jeesatay horena jeesiga waaba ugu sugnaayeen oo hubuutna waa looga jeedaa icraadka ay ku sugnaayeen mucriduuna maadaama laga cabbiray dalika biannahum qaaluu daalika kaasoo tawalligiiyo icraadka ah madkuurkaa la soo sheegay oo tawalligiiyo icraadka ah biannahum qaaluu xaasilun ama waaqicun wuxuu ku dhacay biannahum qaaluu sababtii odhaahdooda inay yidhaahdeen daraaddeed lan tamassana annaaru nama taabanayso nama haleelayso naari ilaa ayaaman maalmo mooyaane wax kale nama haleelayso maalmahaasoo macduudaatin la tiriyey waqarahum waxa kediyey oo dagay fii diinihim yacni diinkoodii waxaa ka dagay oo ka kadiyey maa kaanuu yaftaruun waxay ahaadeen qaar been abuuranaya been abuurkoodii ayaa ka kadiyey oo ka dagay saas aawadeed bay uga weecdeen fa kayfa idaa jamacnaahum ay fa kayfa xaaluhum sidee baa xaalkoodii arrinkoodu ahaanayaa noqonayaa idaa jamacnaahum ay waqta jamcina lahum goortaannu kulminno iyaga soo ururinno waa daraf maxdi ah idaadu shardi ma koobsanayso liyowmin maalin daraaddeed u soo ururino ama liyowmin ay fii yowmin maalin gudaheed aanu soo ururino maalintaas oo laa rayba fiihi wax shakiya aanu ku sugnayn wa wufiyat la dhammaystiro loo oofiyo kullu nafsin naf kastana loo wafeeyo oo loo dhammaystiro maa kasabat ay yacni markaa jazaa maa kasabat yacni markaa waxay kasbatay shaqaysatay abaalmarinteedii loo dhammaystiro ama jazaa kasbiha yacni markaa kasabkeeda yacni marka abaalmarintiisii loo dhammaystiro loo kaamil yeelo waxaa loo wafaynayaa loo dhammaystirayaa wa hum laa yudlamuun walxaal hum iyaga laa yudlamuun aan la dulmiyin oo dembi aynay qabin aan dhalada laga saarin ee wanaag ay mudnaayeenna aan marka waxa weeye yacni markaa aan xaqdarro looga leexin marka waxa weeye iyadoo aan wax dulmiya lagu samayn ayaa markaa naf walba yacni markaa loo wafaynayaa camalkeedii iyo abaalmarinteedii loo dhammaystirayaa halkaa ah inagu joogo wallahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdik ashhadu an laa ilaaha ilaa anta astaqfiruka waatub ilayk